ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وإله العالمين qul low kaana macahu aalihatun kamaa yaquuluuna idan labtaqow ilaa dilcarshi sabiila subxaanahu wa tacaala camaa yaquuluuna culuwan kabiira tusabixu lahu asamaawaatu asabcu waalardu waman fiihin wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ما بعد anigu sheekh ma ihi arday baan ahay in la doobo khayr baa ku jira laakiin culummada in laga duuba fiican khayrna waa doonaysaan kulligeenna khayr baan doonaynaa ilaahayna khayr buu inala doonayaa bani aadankao dhan khayr bay rabaan shar ma rabaan liibaan bay rabaan khasaaro ma rabaan nolosha adduunyadu inay u hagaagtay rabaan inay ka xumaato ma rabaan ashqaaluhum shataa wa hadafuhum waaxid dadku shaqooyinka ay hayaan baa kala jaada oo kala duwan laakiin hadafku waa mid keliya faqiirka haddaad la fadhiisatoo tidhaahda maxaad rabtaa wuxuu ku leeyahay wallaahi nolosha adduunyadan inay i hagaagtaan rabaa miskiinka haddii su-aasha alla weydiiyana isna jawaabta buu ku siin milyoneerka haddii la waraystana isaguna su-aasha jawaabtaa unbuu ku siin muluugta iyo boqorada iyo wasarada iyo dadka adduunka la leeyahay waxbay yaqaanaan dhammaantood haddii la yidhaahdo maxaad rabtaan maxaad u dadaalaysaan maxaad doonaysaan maxaad niyeysan tihiin intuba dhammaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa nolosha adduunyadana gaaban inay noo hagaagto khasaare ma rabaan shar ma rabaan masiibo ma rabaan dhib inay arkaan ma rabaan wanaag bay rabaan wanaag waa abiicadda bini aadanka ilaahay ku abuuray inuu qofka bini aadamku mar walba wax fiican inuu jeclaado wax wanaagsan nolol wanaagsan shaqo wanaagsan reer wanaagsan ubad wanaagsan dowlad wanaagsan shacab wanaagsan dad wanaagsan dal wanaagsan qof waxuu rabaa adduunka ma joogo qof walba wuxuu rabaa wanaag buu rabaa marka wanaagga bini aadanku ay doonayaan oo dhan ilaahay baa haya cid kale ma hayso yaa haya ilaahay ba haya qul ina alkhayra kulluhu lilaah biyadihi alkhayr wa huwa calaa kulli shayin qadiir khayr oo dhan gacanta ilaahay buu ku jiraa gacan kale kuma jiro bini aadankuna maadaamuu khayr doonaayo khayrku meesha uu yaallay caqligiisa ku garan kari maayo lidaalika ilaahay jalla wacalaa bini aadanka bashariyadda caqligooga kuma dayna cilmi baa ilaahay soo raaciyey cilmi kutub anzala alkutub waarsala arusul raxmatan minhu jalla wacalaa ilaahay jalla wacalaa isagoo bini aadanka u naxariisanaya oo khayr la damacsan oo khayr la doonaya ayaa ilaahay bini aadanka wuxuu u soo dejiyey kutub ergena ilaahay jalla wacalaa waa soo diray ergo rusul markaasaa bini aadanka la leeyahay khayr ma rabtaa rususha raaca wanaag ma rabtaan kitaabka ilaahay soo dejiye raaca wa anna haada siraatii mustaqiiman faاtabicuuhu wlaa ttabicuu subula fatafaraqa bikm can sabiilihi dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun dariiqaasaa ilaahay leeyahay mara dariiqii dariiqa alislaam dariiqa nebiyadu ay mareen calayhim asalaatu watasliimaat markaasaa basharka dhanba shakhsigii ugu horreeyey ee bashariyaddu ay ka bilaabantayba ilaahay jalla wacala nebi buu ka dhigay abulbashar wuxuu ahaa aadam calayhi salaam aadamna wuxuu ahaa nebi buu ahaa nebi lama dhihin maaragtaane wasiir buu ahaa lama odhan boqor buu ahaa lama odhan baylood buu ahaa lama odhan taajir buu ahaa lama odhan maaragtaanay injineer buu ahaa laakiin nebiyu aadam calayhi salaam wa kaana nebiyan aadam calayhi salaam nebi buu ahaa nebina waa maxay sifadiisu ilaahay inuu adeeco mooyaane shahawaadkiisa iyo naftiisa nebiguma adeeco abulbashar aabbaheen kii aan ka bilaabannay ee adduunyada inaan imana sababta u ahaa ilaahay jalla wacalaa waxauu ka yeelay nebi nebina sifada lagu yaqaano waa maxay waa mid ilaahay jalla wacala uu doortay oo ilaahay cismo uu siiyey oon marna ilaahay aan caasiyayn inuu ilaahay adeeca maayna ilaahay nebiguma caasiyo hadalkii ugu horreeyey nebi aadam calayhi salaam afkiisa ka soo baxayna wuxuu ahaa alxamdu lilaah aadam calayhi salaam eraygii ugu horreeyey arlada markii la keenay uu ku hadlayna wuxuu ahaa rabbanaa dalamna anfusana saddexdaasaa la doonayaa biniaadamku inay ka dhexeeyaan saddexdee nebiga raac nebiga ku dayo dariiqa nebiyada mar dariiqa nebiyadu waa maxay waa dariiqu lhudaa waa hanuunka raaca weeyaan haddaad hanuunkaaga raaci weydidna hawadaadaad raacaysaa fa amaa man taqaa wa aahara alxayaata addunya fa ina aljaxiima hiya alma'wa fa amaa man taqaa qofka qooqa ee kibra ee noloshan yaree adduunyada ee gaaban aakhiradii weyneyd ka doorbitay ka qaata baa ilaahay leeyahay e, ee naftiisa hawadeeda raaca kaasi halka uu ku dambaynaya baa ilahay yidhi waa jaxiim wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can اlhawaa faina aljannata hiya alma'wa wa ama man khaafa maqaama rabbihi qofka ka baqalla kulanka ilaahay jalla wacalaa adduunyadan ilaahay ku keenay ayaa hadhowtola aad la kulmi doontaayoo ku xisaabin doona wanaha nafsa can ilhawaa naftiisu waxay doonaysana ka weecda u diida naftaada adeecin caabudaha noqona waxaad noqota alla caabudo noqo fa ina aljannata hiya alma'wa ba ilaahay yidhi halka uu ku dambaynaya waa janno qofkaasi addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam adduunyada waa qofka mu'minka jeelkiisii weeyaan kaafirkana waa jannadiisii maxaa kaafirka janno adduunyada looga yeelay baa la yidhio qofka kaafirka ilaahay aan garanayn wujuudkiisa aan garanayn aakhira inay jirtana ku xisaabtamaynin adduunyadan intuu jooga isaga waxba ka xaaraan maahine waxa leeya waxa uu doonu adduunyadan ku samaynayaa isagu waxa uu doonu ku dhegaysanayaa waxa uu doonu ku cunayaa meeshuu rabuu marayaa waxau doonuu maqlaya siduu doonuu u soconaya leanna jannadiisi waa halkan jannadiisi waa halkanoo shahawaadkiisi waxay naftiisu ay jeclayd oo dhan halkanuu ku gudanaya laakiin hadhow markuu dhinto isagu jannadii buu ka baxayoo naartii baa lagu tuuraya walciyaadu billaah amaa qofka muuminka ilaahay ka baqaaya isagoo hawadiisa ma raacayo halkan shahawaadkiisa ku gudani maayo halkan waxa uu raacaya hanuunka ayuu raacayaa ilaahay casa wajalla amarkiisuu raacayaa amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam buu raacayaa waxay shareecaddu ay fartay buu la imanayaa waxay shareecaddu ka reebtayna uu ka reebtoonaanayaa deedna ha dhowtoola markuu dhinto waxau ka baxayaa markaa jeelkiibuu ka baxayaa deedna markaa jannadii buu galayaa qofka waa la xidhay marka la yidhahda maxaa laga xidhaa qofka balii sheega waa la xidhay waxaa laga xidhay ikhtiyaarkiisii baa laga xidhay ikhtiyaarkii baa laga qaaday moobeelkii baa laga qaadayaa oo dharkii baa laga qaadayaa oo dhar gooniya ayaa loo xidhayaa oo qol baa lagu xeraynayaa oo saacadaha laga soo daynayaa saacadana waa lagu xeraynayaa toddobaadkiina hal maalin baa laga yaabaa inuu ehelkiisa mid mid u qaabilaa laga yaabaa markaana waa la soo xeraynayaa waxau qofkaa ka xidhan yahay waxa weeyaan waxay naftiisu ay jeclayd baa laga xidhay qofkaas marka ninka jeel ku jira waxa weeyaan hamigiisu aqal dhise ka fikri maayo guurso ka fikri maayo adduunye ka shaqee ka fikri maayo baayaca mushtar ka fikri maayo ninka jeel ku jira hamigiisu waxa weeyaan jeelkan goormaan ka baxayaa buu leeyahay bas isagu marka mumin qofka muminkaa waxau nebigu leeyahay adduunyada intuu joogo jeel buu ku jiraa waa maxay muminka adduunyada intuu joogo waxa ay naftiisu ay doonto macnaha u yeeli maayo weeyaan waxa naftiisu ay doonto maqashiin maayo waxay ishiisu doonto u ogolaani maayo waxa carabkiisu doona ku hadli maayo waxay calooshiisu doonto siini maayo sida uu rabo u soconi maayo waxa uu doona eegi maayo waxa uu doona ku hadli maayo meeshuu rabo fadhiisani maayo meeshuu rabo dhaqaalaha ku bixini maayo waa addoon ilaahay tabaaraka wa tacaala lixdankaa sane adduunyada uu joogo waxa uu ku shaqaynaya muraaqaba maca allahi caza wajalla waxa uu leeyaha ilaahay bay arkaayo aniga imaqlaaya marka jeel buu ku jiraa isagu deedna muxuu ka fikirayaa maadaamuu adduunyadan dusheedii qofka muuminku uu hawadiisii ka weecday uu hanuunka raacay amarka ilaahay maadaamuu raacay uu amarkii naftiisa ka soo hadhay amarkii rasuulka markuu raacay amarkii shaydaanka markuu ka soo hadhay hamigiisa ugu weyn qofka muuminka waxa weeyaan goormaad jeelka ka bixi doontaa jeel baad ku jirtaa radia allaahu canhu bilaal alxabashi radia allaahu canhu maalintuu dhimanayey ee sankaraadkuu qabtay ayay islaantiisu dul barooratay ku tidhi waa xasrataah waa xasanaah waa darabaah markaasuu indhaha kala qaaduu ku yidhi na aniga ha igu dul dhawaaqinu ha igu dul balambalinu ha igu dul qayline waxaad tidhahdaa quulii waa farxataah waxaad tidhahdaa waa farxadda buu ka yidhi ku tidhi maxaan ku farxa sawdiga dhimanayo maaha wuxuu idhi hadan nalqa alaxibbah muxamadan wasaxbah anu baritoola waxaan la kulmayaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii baan la kulmayaa jeelkii baan ku jiray jeelkaan ku jiray baan ka baxayaa jannadii muxamed galay baan galayaa buu limaada lanna bilaal radia allaahu canhu mubashir biljanna buu ahaa mubashir biljanna habeenkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam micraajka markuu soo naqday nebigu waa kii ka yidhi bilaal innii samictu dafana calayka dafana calayka amaamii fi ljanna yaa bilaal shanqadhaade kabahaaga shanqadhoodii ayaan jannada hortayda ka maqlee maxaad igaga badisod halkaa ku gaadhay buu rasuulku yidhi wuxuu uhi yaa rasuul allah anigu waxaan lazimaa tahaarad ayaan lazimaa meesha weysadu aygaga jabtana waan ku weyse qaataa deedna salaadna ilaahay inuu ii qadaray baan tukadaa intuu alla ii qadaray baan tukadaa markaabuu nebigu ugu jawaabuu ku yidhi haadihi hiya alatii balaqadka ta aad maqaamka ku gaadhay waa weyseqabka aad laazimtay iyo markaad weyse qaadataan labada ragcadood ee tukanayso taad maqaamka ku gaadhay waa taabuu rasuulku yidhi walaalayaal qofka biniaadanka darajadaada kor kuu qaadaya ee qiimo kuu yeelaaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maadada iyo daaraha lagu tartamaye waxa qofka bini aadamka kor u qaadaya waa iimaankii camalka saalixa ah man kana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica wuxuu siiyey uu sii kaa yaa waxaan kugula dardaarmayaa buu nebigu ku yidhi laa tadacanna fii dubri kulli salaa an taquul allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika yaa mucaad yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tegin inaad tidhaahdid ilaahu aniga waxaad igu kaalmaysaa waxaad igu kaalmaysaa ilaahu waxaad aniga igu kaalmaysaa daacaddaada iyo dikrigaaga iyo cibaadadaada teeda wanaagsan cibaadada wanaaggayga maada nebigu ma siinay ninka uu jecel yahay adduunye ma siinayo nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam shakhsiga uu nebi maxamed jeclaado waxaa la siinayaa acmaal ilaahay u dhowaynaysa waxaa loo sheegaya ducada ilaahay jalla wacalaa khasaa'inta ilaahay furaheega lagu furanayuu nabigu siinaya walaa adri habeenka mucaad binu jabal kayfiyadee ku seexday ubay bnu kacab yaa ubay ina allaha amaranii an aqraa calayka lam yakun aladiina kafaruu wasamanii buuhi yaa rasuul allah rasuulki ilaahay baa kule ubaya bnu kacab ugu akhrista fiicna qur-aanka ilaahay ayuu nebi maxamed leeyahay yaa ubay ubaya bna kacbow rabbigay baa i amray inaan kugu dul akhriyo adiga dushaada suuraة اlbayina lam yakun aladiina kafaruu markaasuu wasamani ma rabbigayba anigay magacaabay markaasuu yidhi haa subxaana allah farxadduu ku seexda habeenkaa saxaabigaasi bal ka warrama tasawaruu takhayaluu bal ka fikira ilaahay baa magacaabay oo leh yaa muxamed yaa jibriil u sheeg nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa ubaya bnu kacab suuraddaa korkiisa ha ku akhriyo ma rabbigay bay magacaabay haa fabakaa ubay farxad buu la ooyey farxad yabkuun min shiddati alfarx maxaa dadkaa ilaahay ku jeclaaday hawadooda may raacin hanuunkay raaceen shahwadooda may raacin shareecadday raaceen baatilka may raacin xaqa ayay raaceen naftooda may adeecin ilaahay bay adeeceen diintan islaamnimada innaku maanta aan haysanno een innakuna maanta aan ku abtirsanayno un bay ka run sheegeen bas diintu waa diintii salaaddu waa salaaddii qur waa qur-aankii waa xadiidkii qibladu waa qibladii soonku waa soonkii masaajiddu waa masaajiddii xaggay u jeesanaya baan u jeesanaynaa suuraddii faatixadii akhrinayay baan akhriyaynaa laakiin qulubtaas beddesha maanta maxaa isbedelay qulubtaa isbeddeshay hada ubay bnu kacab wa hada macaad bnu jabal wa hada bilaal alxabashi radia allahu canh wa hadihi khadiija radia allahu canha uma almuuminiin jibriil calayhi asalaam ayaa samada ka soo daadegaya ma ku imanayaa wax kale uma socdo wax kale ma sido salaan iyo bishaaruu sidaa ayuu u sidaa khadiijuu u sidaa radia allahu canha uma almuuminiin yaa muxamed khadiija radia allahu canha uma almuuminiin waxaad u sheegtaa allaha salaamkaa salaan uga sidaa waxaana loo bishaareeyey u bishaaree qasri jannada ku yaallay geli doontaa qasri oo markay gashana wax sawaxana iyo laqwiya iyo qaylo haba yaraatee aysan maqli doonin baa loo bishaareeye u bishaaree buu ka yidhi khadiija uma almuminiin radia allaahu canha walaalayaal basharkan bani aadankan ilaahay nagu qiimayn maayo qabiil ilaahay nagu qiimayn maayo lacag ilaahay maaddo nagu qiimayn maayo ilaahay waxau nagu qiimaynaya waa ina akramakum cinda allaahi atqaakum meeshaa doonta joog dabaqadaa doonta ku jir waxaa ilaahay kugula xisaabtamayaa waa iimaaniya alla ka baq ballankiisa ilaahay kama bixin mana baajin innaka isbedila ilaahayna isma bedelin jalla wacala fanatabica alhudaa hanuunka haddaan raacno oon hawadeenna ka soo hadhno ilaahay tabaaraka wa tacaala siduu dadka raalliga uga noqday ayaa ilaahay inankana raalliga nooga noqon markuu muslim iga dhigay oo muslim adigana kaa dhigay waa khayr baa ilaahay kula doonay nicmaddaan wadan hoos hanu eegno ninbaa dayman qaali yuusita nin tuuga ayaa arkay wuxuu rabaa dhaymanka dahabkii qaaliga inuu ka dhacu ka xado waxa uu ku yidhi halkeed u socotaa wuxuu yidhi tuuladaa baan u socdaa aniguba tuuladaa baan u socdee han israacnayna mari buu ka yidhi waa tuug tuuladaa isagu ma socdee jawharadan iyo dhaymanka qaaligu ninkani watuu rabaa inuu ka dhacu ka xado maalintii oo dhan way socdaan habeenkii ninkan waa daacad oo iska seexdaa laakiin tuugga habeenkii ma seexanaya u shaqaystaa markaasuu saqdii dhaxa uu baadhaa jeebadihiisoo dhan buu ka baadhaa uu ka waayaa waa berigana wuxuu arkaa ninkii oo gacanta ku haysta oo la soo baxaya oo eegaya xeraysanaya wuu yaabaa war waa kan habeenkii o dhan waan raadiyaaye habeenkii xaguu dhigaas maalintiina u haystaaye haddana habeenkii kalea soo galay sidiiyo si lamida uu arkaa isagoo haysta habeenkiina uu ka waaya maalinkiina wuxuu arkaa ninka haysta magaalada u socdeen markay u dhawaatay runta u sheego wuxuu ku yidhi anigu tuuladaa baan u socday oo ku soo raacay jawharada qaaliga inaan kaa dhacon kaa xado maalinkiina waan arkaa adoo haysta habeenkiina waan kaa waayaa habeenkii halkeed geysaa buu ka yidhi wuxuu yidhi cadceeddu markay dhacdo dhulku madoobaado ayaan jeebadayda ka soo saaraayoo jeebadaadan ku ritaa buu ka yidhi xaguuna ka raadinayaa isagu ya jawharadda qaaliga isagii jeebadiisay ugu jirtaa habeenkii laakiin meel galuu ka raadinayaa mithaalka maxaan u soo qaadanayaa war waxaan ku liibaanaynaa adduunkan iyo aakhira inna kaa haysanna waa ilaahay amarkiisa waa islaamnimadoo sideeda u qaadanno waa qur kariimkoon kariimkaoon barannoon ku camalfalloon ka shaqayno oo wuxuu noo xalaaleeyeyna aan xalaalshanno waxa uu qur-aanku naga xarimayna aan xaraan u aragno nebigeenni muxamed aha calayhi salaatu wasalaamna aan ku dabadayanno taasay liibaanta ku jirtaa laakiin maanta liibaanta muslimiintu meel kale ka raadinayaan amniga meel kaleaan ka raadinaynaa ilaahayna amniga iimaankuu ku sheegay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey tabaaraka wa tacaala walam yalbisuu iimaanahum bidulm iimaankoogana shirki aanan ku ladhin amniga kuwaasa helaya baa ilaahay yidhi amniga ilaahay ciidan kuma xidhin dowladna ilaahay kuma xidhin ilaahay amniga waxa uu ku xidhay iimaan dhabaa ilaahay ku dhaba la yimaadaan oo iimaankoogaa shirki ayna ku ladhin ilaahay ballan wuxuu qaaday iimaan amnina inay helayaan hanuunkana in iyaku kuwaas ay mutaysan yihiin nolol wanaagsan baan doonaynaa kulligeen soo ma rabno ilaahay nolosha wanaagsan wuxuu ku sheegay iimaanka iyo camalka saalixa man camila صaalixا min dakarin aw unha wa huwa muؤminu falanuxiyanahu xayaaةa طayiba ilaahay baa leh iimaan iyo camal saalix qofka laga helo labiyo dhidig midku dooni ha noqde baa ilaahay leeyahay waxaan ku noolaysiinaynaa oon ku noolaysiinaynaa baa ilaahay leeyahay nolol lagu noolaato ugu wanaagsan nolosha adduunyada ugu wanaagsanee ugu macaan waxaa ilaahay ku bixiyaa iimaanka iyo camalka saalixa innagu waxaan leenahay maanta iimaankiina waan leenahay salaadiina waan haynaayo oo camal saalix bay ka mid tahee noloshii wanaagsaneedee ilaahay ballan qaaday mee baan leenahay waa kan muslimiinta maanta adduunyada ay rafaadsan yihin yihiin iimaanka ilaahay qur uu ku sheegayo iyo camalka saalixa qur-aanka lagu sheegayo iimaankaiyo camalka saalixa kan maanta innagu aan haysanno ma aha waa kay saxaabadii rasuulku ay haysteen waa iimaankii qalbigii abibakar ku jiray iimaankii qalbigii bilaal ku jiray salaadii abu abubakar uu tukanayey salaadii abu hurayra uu tukanayey salaaduu cumar tukanayey ta loo jeedo waa taa weeyaan waayo dadkaasaa u ahaa iimaankii camalka saalixa maal baa ilaahay u soo qaadanaya maal maal maal wlmuuminuuna kullun aamana biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilaahay baa u markhaati kacay inay muuminiin dhaba ay ahaayeen oo ilaahay ay rumeeyeen oo ergada ay rumeeyeen oo kutubta ay rumeeyeen oo aakhirada ay rumeeyeen oo rususha ay rumeeyeen maadaama iimaankoogu ilaahay uu kaamil ka dhigay kuwa loo jeedo waa kuwaas adiga maaha iimaanka ummadda la doonay in la gaadhsiiyana waa iimaankii saxaabadii ugu nin muslima ayaa nin sheekha u yimid uu ku yidhi qur-aanka waxaan ku haynaa wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin waxaa ilaahay leeyahay waxaa xaq nagu ahaaday gargaarka muminiinte maanta adduunyada muminiintu waa kuwan dhibaataysan aawey gargaarka ilaahay wuxuu yidhi ilaahay muminiin buu yidhiye gargaarka ilaahay waa inoo ballan qaada noo gargaaraayo laakiin muminiintu qur-aanku ma nahay maanta inaku kalimat liimaan qur-aanka way ku taallaa laakiin muminiintii aawaya kelimatu taqwa qur-aanka way ku taallaa laakiin muttaqiintii aawaya kelimatu lmuxsin qur-aanka way ku taallaa laakiin muxsiniintii aawaya kelimatu sabri qur-aanka way ku taallaa laakiin saabiriintii aawaya kelimatu lqaanitiin qur-aanka way ku taallaa laakiin qaanitiintii aawaya kelimatu lcilmi qur-aanka way ku taallaa laakiin culammadii rabbaaniyiintii aawaya kelimatu dikri qur-aanka way ku taallaa laakiin daakiriintii aawaya sifaadkan qur-aanku uu sheegayaa la rabaa inay qur ku taalla maahine waxaa la rabaa waxaan qur uu sheegayo dad noloshooda ay ku qoran tahay in la helaa loo baahan yahay khilaafadii cumaan binu cafaan radia allaahu ayaa nin yahuudiya masjiidka soo galoo yidhi aawiye qur-aankiinii buu ku yidhi muslimiintii waxay u tilmaameen abudarda ay yidhahdeen waa kan qur sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa suuqa magaalada madiina soo galay iyadoo salaaddii ay dhowaatay oo dadkii bacdaaradii iyo bakhaaradii iyo baagaashlayaashii iyo dukaanadii intay alaabahoogii oo dhulka sida u yaalla ay ka dhaqaaqeen ay miskiidka u aguugeen aguugay aguugayaana xagga dambe siigadii boorku ka kacayo markaasuu cumar bnu khadaab wuxuu akhriyay aayaddan qur-aankaa ninkii doonaya inuu arko aayaddaas ninkii doonaya inuu arko aayaddaas rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala baycun an dikri illaah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نكي doonaya aayadaayoo shaqaynaysa inuu arkow asxaabu moxamed waa kuwaas eega buu yidhi maanta innaga suuqyadeenna walaalayaal marka allihii marka la eedaamo suuqu muusdhima war muusdhima may in cadaan oo faransiisa ayaa diinta islaamka soo galay masjidkaa la keenay islaamnimadii baa loo laqinay muddo markuu muslim ahaa buu gabadh bay markaa isla yar sheekaysteen muslimado soomaaliyada gabadhii buu aabbaheedu u yimid u yihi gabadha waan jeclaaday ii dhisay way jeceshahe odaygii baa ku yidhi dee maad islaamtay adiguyo ha anu muslim baan ahay buu yihi dhowr sanaba islaam baan ahay dee hal maalinna maskiidka kama arkine wuxuu yidhi marka la adimo muslimiinta masaajidda inta soo galaysa iyo inta hadhaysa eyamaa badan buu ka yidhi adeer aryamaa badan ya inta hadhaysaa badan wuxuuhi inta masaajidda galaysee ku xeroonaysa xilliga la aadimo kuma biirine kuwa bannaanka joogaan ku biray buuhi kuwaan ku biray marka aadaanku dhacaye la tukanaayo kuwa dibadda joogaan ku jiraayo kuwa soo galaya kuma jira buuhi kumana biirin kuwaas maxaad ku jawaabe waa nin soo islaamay baa hadalkaa leh waa jawaab meesha taalla islaamnimadan ilaahay jalla wacalaa waxa uu soo dejiyey maaha inay ku qornaata ma maaha inay diintu memori ay ku taalla maaha maaha qur-aanku inuu awraaq ku qornaado looma soo dejin qur-aanka waxaa loo soo dejiyey in dadka noloshooda diintu ay ku qornaato salaadii baa laynagu farad yeelay waa in la helaa boqolkiiba boqol muslimiintu salaadda inay ilaalinayaan soonkii baa laynagu farad yeelay waa inay noqdaan muslimiinta boqolkii boqol kuwa soomaya qadbulbasarka laynagu waajibiyey waa inay muslimiinta boqolkii boqol indhahooga ilaaliyaan xaaraanta ka dheeraada baa la yidhi waa inay muslimiinta boqolkii boqol xaaraanta ka dheeraadaan waa inay dadka muslimiintu ay noqdaan dad islaamnimadu ka shugiya laabtooda ka muuqato ninkii doonayay buu yidhi cumar binu inuu arko aayadda qur-aanka oo shaqaynaysa rijaalun laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun an dikri illaah ha eege buui waa kuwa asxaabta nebi maxamed eh hal qof ku hadhi maayo suuqa ila almasjid xaggee ilaa bayt illaahi caza wajal allahu akbar hadday maqlaan waxay hayaanoo dhan dhulkay sidaa u dhigayeen ka doonaya liibaaniya guul guul ilaahay agtiisay taallaa jalla wacala guul ilaahay baa haya ciz iyo sharaf ilaahay baa haya yascadu ilayhi yascadu alkalimu اطayib wاlcamalu saalixu yarfacuhu bilaal alxabashi radia allahu canhu addoon mamluuka buu ahaa oo magaalada maka lagu dhex addoonsado la cadaabo laakiin markuu acmaal iyo iimaan la yimiday waa ka nebi maxamed uu leeyahay yaa bilaal xalaytoole shanqadhaada kabahaaga shanqadhoodii jannada hortaydaan ka maqle halkaa maxaad ku gaadhay ii sheeg buu rasuulku ku yidhi wallaahi habeenkaa bilaal sidee buu ku seexday kula tahay habeenkaa farxad daraaddeed madaxweynaa ku ammaanay manajarkiibaa ku ammaanayey aabbahaabaa ku ammaanaya ciyaalka adiga kaa dhex ammaanayey ilmaha marka la uu farxayaa ninka shirkadda u shaqaynaya marka la yidhahdana ninkii shirkadda iska lahaa ee kambaniga lahaa ayaa shaqo fiicnidaada hadalhaya markii la yidhaahdana farxad buu markaa qofkaasi rayrayn baa laga dareemayaa haddii la yidhahdo wasiirka iyo ministerka ku ammaanayeyna ka sii daranba maxaad u malaynaysaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa bilaal ku leh yaa bilaal xalaytoole kabahaaga shanqadhoodii baan jannada hortayda ka maqlay bilaahi calaykum habeenkaa bilaal sidee ku sexday kula tahay farxad daraaddeed siduu ku seexday mucaad habeenkii nebi maxamed maalintuu nebi maxamed mucaad binu jabal gacanta u qabtuu ku lahaa wallaahi nii la uxibuka yaa mucaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay walaalayaal waa rasuulka ilahay hadalkaa waxa leh waa rasuulka ilahi sal alla alay slam ma aha shaksi caadiya ah hadalkaa qofka leh inan yar oo labaatan jirku u buxsamin oo khasrajiya ayuu nebi maxamed gacantaytuu qabtay uu leeyahay wallaahi nii la uxibuka yaa mucaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay oo maxaa lagu jeclaaday raggaas u ayaa jeclaaday ma gabadh baa jeclaatay ma madaxweynaa jeclaaday ma siyaasi baa jeclaadaad moodaysaa ma munaafiq baa jeclaadaad moodi waa muxamed calayhi salaatu wasalaam khalqiga ilaahay abuuray kii ugu khayr badnaa ugu sharaf badnaa ugu karaamada badnaa ayaa kule yaa mucaad wallaahi la uxibuka haddaad meheradaada dhex joogto waxaad ka dhigan tahay adiga oo leh ilaahow meheradayda aan dhex joogaa kaa weynoo kaa qiimo badan aadaankii oo dhacaya haddaad maqaayadda fadhidood qayilayso waxay ka dhigan tahay qayilaadda iyo fadhiga halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay lisaanulqaal maaha waxaad ku leedahay waa lisaanulxaal waxaad ku leedahay haddaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacayo aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tidhi amarka ilaahay ee laygu yeedhay waxa igala qiimo badan ubadkaygaa igala qiimo badan waxallii wixii amarka ilaahay loo dayacaana ogow waxaasi uu dayacan yahay khalaas ninka salaada dayacayna wax kastana uu dayici salaadda ninkii dayacay reerkiisa uu dayacay mas hadduu hayana uu dayacay tu dooni haddii loo dhiibo uu dayacay waayo cumar binu khadaab radia allaahu canhu khilaafadiisii buu jiray waryaada zamankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga ayaa shaqaynayey qofka qalbigiisa waxa ku jira ayaa nebiga looga warramayey deedna markaasaa nebigu qofka uu kala garanayey ma mumin ba mise waa munaafiq mise waa kaafir amaa waxyigii uu go'ay buu yidhi annagu waxaan eeganaa daahirkiinaan eeganaa bui bnu khaaab ninka khayrka aragnana waan aaminaynaa oo talada ummadda waxbaan uga dhiibanaynaa ninka khayr aan ka arki waynana aamini mayna bui bnu khaaab nin ayaa u yimid oo yidhi yaa amiir almu'miniin waatan dowladdii islaamku ballaadhatee aniga maad iga dhigtidaa maaragtaane waali maad iga dhigtidaa maaragtaane nin mas oo magaalo maad iiga dhigtidaa xaakim markaasuu cumar ku yidhi waad u qalantaa waa runta beri toole ii kaalay buu yidhi noodkaan diyaarinaya magaalaan kuu dhiibaya un amiirka haga dhigayaae nasiib ninkii wuxuu cumar ku soo noqday xilli umar bnu khadaab ubadkiisii ay dhunkanayaan oo isaguna dhunkanaya oo ciyaalkiisii iyo isagu wada ciyaarayaan markaasuu yidhi yaa almu'miniin oo ciyaalka yaryarna maad dhunkanaysaa markaasuu cumar ku yidhi soo ubadkayga maaha maxaan u dhunkan waaye wallaahi anu intaasoo ubada ayaan dhalay buu yidhiyo weligay midna kama dhunkan buu yidhi ninkii markaasuu cumar ku yidhi warqaddaan kuu qoray ii dhiib warqaddu maxaa ku qornaa waddan dhan buu u magacaabay inuu ka noqdo amiir warqaddii intuu qaadu ka jeexjeexay markaasuu yidhi ubadkaagii baad u naxariisan weyde si aad ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi oradoo u naxariisan buu ka yidhi maa cindak raxma cala kayfa tarxam cala alumma muxamadiya ubadkaagii baad u naxariisan weyde ood u damqani weyde ood dhunkani weyday ood wakhti ku bixini weyday ood tarbiyadayni weyday ood jeclaani weyde si aad ummadda ugu naxariisan buu ka yidhi orad gurigaaga ka soo bilaab buu ka yidhi ka soo bara raxmadda diin dhinac walba kaa dhisaysaa ilaahayna siiyey inanka boqolkii boqol maanta mujtamaceenna haddaad meel walba marto ma aha waddankeenna oo keliya meel kasta caalamka mar maanta nuqsaan diineed baa taala caalamka nuqsaan adduunya ma taala adduunyadu way biiraysaa dhismuhu magaaladeenna hargeysa muu biraa mise uu naaqusmay war ii sheega wuu biirayaa soo ma bishii aan maqnaadeen soo noqdoba meel cusub baa biiraysa adduunyadu way biiraysaa laakiin khayrkii muxuu la biiri laayahay maxaa diintu la biiri laadahay maxaa mujtamaceenna islaamnimadu ka shoogee laabtooda uga muuqan laadahay maxaa dhallinyaradeenni sunnadii nebigu uga muuqan laadahay adduyada waa loo dadaalayaa laakiin diinta maanta cidna u dadaali mayso adduyadu agoon maaha islaamihiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo inamadiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo rag iyo dumar baa adduunyada ka shaqaynaya diin shaqadeeda marka la soo gaadhana culummadaan ku riixaynaa bas orayaan ku riixnaa culummada nanu caalim ma salaada caalimka lagama rabo salaada faradka caalimka laga rabaa jaahilkaa laga rabaa taajirka laga rabaa faqiirkaa laga rabaa madaxweynaha laga rabaa soonkauna waa la mid ilaaha soonka faradkaaga dhigay salaadana faradkaaga dhigay diintan inaad waxgashatood u dadaashidna ilaahaasaa ku amray diinta inaad ka shaqayso inay diin noloshaada ay timaaddo mujtamaceenna diini ka muuqato dadaal bay nooga baahan tahay lidaalika zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadaalka diinta ummaddu umaysan kala hadhin wallaahi umay kala hadhin ajiib abu alxa ninka la odhan jiray wa ansaari buu sulaym radia allaahu canha anas binu maalik hooyadii oo mu'minadaoo muslimada ayuu damcay inuu guursado markaasuu u haasaa u yimid inaan ku guursadaan raba ka waran waxay ku tiri islaamtay markaasuu ihi may laakiin diin baan haysta bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay eeg markaabay ku tidhi diinteed haysataa afalaa tastaxyi maad xishoonayn bay ku tidhi maad xishoonayn diinteed haysataa ma qoriga caabudaya iyo dhagaxa la qoray caabudaya ayaa le diin baan haystaa xishoo ku tidhi diin ma haysatid diin annakaa haysanna diin waa diinta nebi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam hadaa huwa diin markaasuu ka sii jeestay way ka daba hadasho waxay ku tidhi in aslamta fainii laa uriidu minka sadaaqan hayrahu bay ku tihi hadal macnihiisu ahaa ya abaa alxa soo noqo bay ku tihi haquusan kaalay haddaad soo islaamtid in haddaad soo islaamtid bay ku tidhi maher iyo mariin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen kaa dooniba maayo islaamnimada aad soo gashay ayaan meherkayga iyo mariinkayga u qaadan bay ku tidhi maxaa gabadha agteeda qiima lahaa bal ii sheega ninkaa inuu islaamu naar ka badbaado ajiib u islaame wuxuu yidhi ma intaa unba ahaa waxba iga dooni maysid waxba kaa dooni maayo islaam bas waayahay anas radia allaahu canhu oo khaadimkii nebigeenna ah oo iyadana inankeegiiya ayay ku tihi hooyo gacanta qabo nebiga u gees sal alla alay slam markaasaa nebiga loo keenay markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay markaasay ku tidhi soo celi anasow markuu islaamo markay u soo celiyey ayay ku tidhi haddaba anasow hooyadaa u guri ku tidhi yani hooyadaa maanta laga bilaaba ku ogow bay ku tidhi maaragtaan waa kaas ninka maadaamuu ballankii buuxiyey anna ballankayga waan buuxiye waa ninkaygii bay tidhi baabu alxa gabadh cajiib ahayd umu sulaym yaarayt yaarayta haweenkeennu mee gabadha ku daydaana dumarkeennu hadday horumar doonayaan hadday taariikh fiican doonayaan hadday ilaahay radihiisa doonayaan may haweenka ku daydaana haweenka saxaabiyaadka abu alxa caloosh uu la aqalgalay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihiioo xanuunsa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yidhi yaa umu ilmahayga yaraa baliga warran siduu yahay waxay tidhi sidii aad kaga tegtay uu ka xasiloonni badan yahe isqabooji bay ku tidhi xaaji iska naso safar baad ka timid e isqabooji markuu habeenkii u dharkii dhigtay u yar nastay uu casheeyey gogashiina ay dul yimaadeen ee wada seexdeen saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay is-arkeen u barakeeyey ayay ku tidhi intay u fadhiisisay yaa abaa alxa i su'aal baan ku weydiine jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyaysanno oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd maay waanu celin lahayn buu ku yidhi markaabay tidhi haddaba ilmaheennii yaraa ina kumaan lahayn ilaahay baa inoo dhiibtay ilaahay baa qaatee anigu waa sabre adiguna iska sabiro maydkiisiina waa ka halkaa ku duuduubana kacoiga su'aas bay ka tidhi taariikhda adduunyada gabdha caynkaasa ma soo marin mana soo mari doonaana ogaada ilmaheegii oo saqi oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaallood mare ku duuduuban ayay sariirtan ama faraashkan dushiisana ay ninkayga ku dul raalli gelisay uu yaabay abu talxa maxaa tidhi waxay tidhi ha walwalin waa lana bare tarbiyad baa la baray iyaka ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wkullu shayin cindahu biajalin musamaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu saxaabadiisa ka dhaadhiciyey saxaabiyaadka gabdhihiisu ugu horeeyaan waxa uu baray waxa ilaahay uu qaadanay isaga unbaa iska leh waxaan haynana isaga unbaa inuu dhiibtay war maxbaan leenahay inaku ma lihid maalintaad hooyadaa ka soo baxday in anu hooyaday ka soo baxay walaa islaam ila socotay walaa inamaa ila socday walaa gabdhahaygaa ila socday mid walba keligiibuu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxayaa waladadka ummuka ya bna aadama baakiyan wاnnaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxfad linafsika an takuuna idaa bakow fii ywmi mawtika daaxikan masruura hooyadaa waxay ku dhashay adigoo ooyaaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin oy leeyihiin wiil baa dhashay wiil baa dhashay maxaan u bixinna ay leeyihiin ilaahay amarkiisa intaad adduunyada ku nooshahay ilaali oo diinta ilaali oo salaada ilaali oo amarka ilaahay ilaali si maalintaad dhimanaysid aad adduunyada uga baxda adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ka baroortaan tarbiyaddaa baa saxaabada la baray waxa ilaahay uu qaatanaya isagoon baa iska leh waxaan haysanana ilaahay jalla wacala isagoon baa inoo dhiibtay ilmahii waa kaa maydkii waa kaasa kacsoo aas bay ka tidhi deedna markaasuu abu talxa radia allaahu wuxuu sameeyey marka waxa u tegay nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkiiba uu sheegay markaabuu nebigu ku yidhi acarastum laylata ya abaa alxa yaa abaa alxa xalaytoole maad carostayoo caroos maad ahaydo xaajiyeed islaantaada xalay ma barakaysay markaasuu yidhi yaa markaan casheeyey iyadiina aan barakeeye kadib ayay arrinta ii sheegtay buu ka yidhi markaabuu nebigu ku yidhi baaraka allaahu laylatikuma is aragiinni xalaytoole allah inii barakeeye buu ka yidhi isaraggii xalay toolaallaha barakeeyo habeenkii ducadii baa ilaahay u aqbalay caloosheediiba habeenkiiba raximka ilmaha u galay ilmihii wuxuu noqday wiil buu noqday wiilkii maalintuu dhashayna nebi maxamed baa loo keenay cabdullaahi buu nebigu u bixiyey ya taxniigga nebiga u sameeyey magaca nebiga u bixiyey dhartii nebi maxamed baa lagu qabtoo lagu ciyaarsiiyey waxauu yidhi sufyaan bin cuyayna waxaa la arkay ilmihii yaraa oo sagaal wiiloo culammaaya isaguna dhalay ilmo barakaysan muxuu dhali ar muxuu dhalaa sheega awlaad barakaysan buu dhali mid barjeeyana muxuu dhali mid barjeeyo unbuu dhali qabiili qabiili buu dhali qabqabla qabqabluu dhali siyaasi siyaasi buu dhali laakiin ninka diinigu diini buu dhali ninka barakaysan reer duriyad barakaysan buu dhali ilmo barakaysan buu ahaa barakadiisa waxaa u daliila habeenkuu raximka ku dhacay buu nebigu yidhi baaraka allaahu fii laylatikumaa isaragiini xaalatool allah inii barakeeyo maalintuu dhashayna dhabta nebi maxamed baa lagu ciyaarsiiyey taxniigka nebigaa u sameeyey magiciisana nebigaa u magacaabay sufyaan banu cuyayna oo ruwaatulxadiis ka mid ahaana wuxuu yidhi sagaal wiiloo culamuu ilmihii dhalay buu yidhi allaahu akbar haadihi ummu sulaym radia allaahu walaalayaal dadkaas agtooda diinta qiimo la lahayd gabadhaas budcigeegii bay ku iibsatay diin meher iyo marin waxay xaq u lahayd waxay ka doorbiday inuu abu talxa diinta islaamka soo galo inaguna maanta muslim walaalkeena oo qaraabadeenna oo talkeenna ayaa agteenna salaad ku dhimanaya goormaan diinta u sheegnaa ma taqaanaa soomaalidu goorma isku gurmataa markuu qofku dhinto markaa unbay baraarugi ma la aasay qabrigiisii ma la tegey nacashkii ma la soo qaaday kafankii ma loo soo gooyey badh reerkii oo dhan baa qabuuraha iman maxay ku qabanayaan waa kaas war intuu qofku nool yahaa la rabaa gacanta in la soo qabto masjidka la keeno lagu noqnoqdo lagu noqnoqdo loo duceeyo la ikraamo markaska la geeyo dacwadda lagu soo xidho loo dulqaato loo sabro loo kaadiyo laga quusan ambiyadu ma quustaan ma quustaan de diintu dadaalkaabay nooga baahan tahe kulligeen insha allah dadaalka diinta ma gudoona insha allah dhahada war si fiican u hadlo insha allah dhahada diinta dadaalkeega han gudoono oo marka lagaa yidhahdaa waktigaaga qaybi oo ilaahay darti u bax marka lagaa yidhaahdo xagga dambe ha eegin xagga dambe ma taqaanaa islaanta meheradda ubadka waa xagga dambe waa xagga dambe amaa man uutiya kitaabahu waraaءa dahrihi maxaa ku xiga fasaufa yadcuu hubuura wayaصla maxaa ku xiga inahu kaana fii ahlihi masruura xagga dambe ha eegin reerkana dayac laguma leh ha dayicin reerkaaga gaajo ha kaga tegin bilaa masaarif kaga tegin sidii ninkii nebiga u yimid dee yidhi awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa muxuu ku jawaabay nebigu awrkaaga dabar ilaahayna tala saaro reerkaaga masaariiftooda uga teg ilaahay dartiina u baxo wakhtigaaga yar qaybi isyar qorshee insha allah dhahda walkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amnigi iimaanka allah inuu ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiin midniman allaha siiyo طاacadda allah inoo macaaneeyo allahuma ina nasaluka alcafwa walcaafiya walmucaafaata adaa'imata fi اddiini wاddunya wاlaakhira ya man adhara aljamiil wasatara alqabiix walam yuakhid biاljariirati walam yahtika الsitr ya cadiima alman ya kariima الصafx ya xasana الtajaawuz ya baasida alyadayni bالraxma ya saaxiba kuli najwa wya muntaha kuli shakwa ya sanada man laa sanada lah wya cimaada man laa cimaada lah ya munjiya algarqa ya munqid alhalka ya amaan alkhaa'ifiin wya jaara almustajiiriin ilaahi sayidii wamawlaaya hada xaaluna laa yakfى calayk wahada ضucfuna ظaahiru bayna yadayk amartana fatarakna نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أكرم الأكرمين أكرمنا بنور الإيمان اللهم اللهم ردنا إليك ردا جميلا ألف بين قلوبنا اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اخرجنا من الظلمات إلى النور جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين